الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين حمدا لك اللهم حمدا حمدا وشكرا لك اللهم شكرا شكرا اللهم هل سبحانه وتعالى allihii nawaafajiyey in nafaxaad ramadaan xalqadii tobnaad aan u fadhina majliskan kuna saabsan ramadaan wa sidqa alxadiid sida dhabta ah ilaahay subxaana wa tacaala minantiisa iyo nicmooyinka ilaahay subxana wa tacaala uu galo oo addoonkiisa uu siiyo lama koobi karo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamta ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u gala lama koobi karo marka sidqu lxadiid iyo qofka inuu noqdo qof saadiq ah oo naftiisa u run sheego oo ka hore rabbigiis u run sheego oo waxa weeyaan makhluuqa ilaahay aada uumay u run sheego oo camalkiisa uu sameynaa ka run sheega tawfiiq ilaahay subxaanahu watacaala uu dad yar oo addoomihiis ka mid ah siiya weeyaan lidalika ninka la yidhahda kacab ibnu malik radia allahu tacala anhu ardaa ayaa dullaankii tabuuka loo baxay sanadkii sideedaad ee hijrada nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markii loo baxay tabuuk oo weliba sideed boqol oo kilomitr dhul ku dhow lasii gooyey oo aada kulayl badanna la wajahay eh, cadow aada u badan oo nimankii romaanka ama roomka ahaana eh, mxuuha laga hortagaayay tabardarri badanna ay jirtay xilligaas ayuu marka isagoo tabar lah isagoo gaadiid haysto isagoo caafimaad qabo ayuu ilaahay qadaray inuu ka haro isaga iyo saddex nin oo saxaabada nabigeena isaga iyo laba nin oo saxaabada nabigeena ka mid ahay sala allahu alayhi waalihi wasalam marka nabigeenna markuu tabug istaagay uu taagan yahay ayaa wuxuu yidhi maa facala kacab ibnu malik nin kacab ibnu malik ay ah muxuu sameeyey oo maxaa ku dhacay muxuu u haray idinma muuqda miya xagguu jiraa nin nin baa marka saxaabada ka mid ah ayaa wuxuu yidhi ilma adeertiisu roone ayaa wuxuu yidhi waa ninkaas nabi allow waxaa mashquuliyey xaraga xaragadiisa ayaa mashquuliyey oo dharkii u xirnaa iyo inuu is asagaa isku mashquuliy saasuu ku yiri nin saxaabada kamid a ah soo istaagay wuxuu yiri bisa maa qult waxaad sheegtaa baas lahaaday walaalkiis wuxuu difaacayaa cirdigiisi sharaftiisa nabi alla waxaan khayran kuma ogin nabigu iska aamusay magaalada madiine markuu nabigeen yimid sala allahu calayhi waali wasalam munaafiqiin badanaa hartay kulli nabiga yimaadeen sal l slam waa urka gaallayaalka daahirku waa mu'min gudaha laakiin waa gaal munaafiqiinta marka markuu nabigeena imaaday sala allahu alayhi waali wasalam magaalada madiina kadibna munaafiqiinta ay u cuur daarteen nabigana uu ka aqbalay u dhaarteen isagii run buu sheegay nabi allah wuxuu yidhi weligay ima soo marin hodannimo iyo caafimaad iyo diyaargarow intaan la eg ima soo marin sanadkan ka hore wax cudur oon leeyahin lama arka markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sal lla ly slam haye kan run buu sheegay ee kac ilaa ilaahay xaalkaada meel aada ku xiro markii dambe waa tii la ganaaxay oo konton habeen konton habeen ayaa la ganaaxay oo in lala hadla la diiday la go-doomiyey la cunuqabateeyey waxa weeyaan salaam in laga celiyo loo diiday assalaamu calayka nabiga uu leeyahay oo nabiga uu ku dhahayaa nabigeena alai sl slaam furuuya hataa ma dhaqaajinay inuu u jawaab iska dhaaf xitaa waxaa loo diiday in dumarkoodii xataa loo diiday oo la yidhi ha ka fogaadeena arrinkaas markay dhacday ayaad ilaahay subxaana watacala ka tawba aqbalay wacala halaathati aladiina khulifuu xata idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu markuu rabbi yihi subxana watacala ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin ninkaas marka fadligaas iyo towbadaas iyo khayrkaas iyo ammaantaas oo gooni magaciisii isagii saaxibadii loo xusay wuxuu ku helay atawba ah, sidq runta ayuu ku sheegay sidq alxadiid ayuu ku helay markuu ku helay ayaa wuxuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartay waxaa dhihi kacab maalik ma ogsooni qof aad ugu nicmay ilaahay subxaanahu watacaala runsheeg nicmada siduu anay ugu nicmeeyey adduunka qof jooga oo waxa weeyaan nicmada runsheegnimada loogu nicmeeyey siduu allah ani ugu nicmeeyey ma ogsooni ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda marka runsheegnimada runsheegnimada oo qofka run uu sheego waa nicma ilaahay subxaana watacaala oo addoonka uu rabo iyo cidda uu rabo uu ku manaysto ilahi waxaan ka baryaynaa subxana watacala biasmaai lxusna wa sifaati alculaa inuu runta nagu manaysto carabkeenna runta ku otamiyo xinaheenna runta baro qalbigeenna runta baro dad aan noqono saadiqiin fi saraai wadaraa meel kastan joogna yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah kunu maca saadiqiin aan ka mid noqono ayuha almushaahiduun walmustamicuun alkiraam ahamiyadda iyo qiimaha runta uu leeyahay ama runta ay leedahay iyo raadka soomka marka lagu jira qofka muminka tarbiye uu noqoni waxaa weeyaan isku xirid laisku xiro qalbiga iyo carabka iyo soomka dhabta ah ayaa isku xiran carabka iyo qalbiga iyo cunnada laga soomaa iyo runta caaliyada la sheega intaas israacitaankooda waxa weeyaan waa soonka dhabta ah lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sidq alqowl maca sidqi alficli qofka aanan laga helin oo markaad qowlkiisa run uu noqon waayo ama ficilkiisa uu noqon waayo in soonkiisa uusan isku aadanayn inuusan u jirin in soon baahi iyo oon basa ah uu soonan yahay ayuu cadaynahu nabigan wuxuu leh sal l slam man lam yadac qowla zuur walcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaama wa sharaaba akhrajahu lbukhaariy alfiriya qofka aanan ka tegin hadalka beenta ah iyo camalka beenta oo baatilka ah oo run aanan ku dhaqmin oo hadalkiisa hadal run uusan noqonin camalkiisana camal run uusan noqonin ilaahay subxaana wa tacaala wax dan ah iyo aabayeel ah uu ka leeyahay inuu cunadii cunitaankeedii iyo cabitaankii ka tegitaankiisii iyo is-oomintiisii ilaahay dankama laha ayuu nabigeena cadayna sal alla ly slam marka sidqa alqowli walficli iyo soonka kalama maarmayaan marka run baan sheegi waan soomanay sax ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo been baan sheegi waan soomanay maya ma soconaysa weeyaan axaadiis badan oo tiro badan ayaa kusoo aroortay iyo nusuus aada u tiro badan oo kitaabkii iyo sunnada nabigeena kamid sal allahu alay w slam cadaynaysa in qofka mu'minka ah uu runlow noqdo runta iyadaana inay wasiilo iyo jid iyo muxuu ahaa toodibi loo mara jannada ay tahay ayuu rabbigeena cadaynayaa nabigeena cadaynaya sala allahu alay wasalam ilahi wuxuu leh subxaana wa tacaala yowma yanfacu saadiqiin sidquhum lahum jannaat maalinta qiyaamo waa maalinta cidda runta sheegi jirtay runtaas ay wax tari doonto taritaanka asagana waxaa weeyaan abaalkooda janno inuu noqdo ayuu rabbigan ku sheegay subxaanahu jala wacala cabdullahi bn mascuudna radia allahu taala anu arda nabigeen wuxuu ka warina calayhi salaatu wasalaam inuu nabigeena yihi calayhi salaatu wasalaam ina asidqa yahdi ila lbir wa ina albira yahdi ila aljanna wa ina arajula la yasduqu xataa yakuna yakuuna sidiiqan wa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar wa ina arajula layakdibu xataa yuktaba cinda allahi kadaaban muttafaqun caleyh xadiidkaas waa xadiid asal u ah runta qofka inuu joogteeyo beentan uu ka fogaado lidalika qofka xadiidkan si dhaba ah u rumeeyo oo inuu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam rumeeyo qalbiga ka rumeeyo been wuu ka istaagi maxaa yeelay diiwaanka aada gelaysa ayaa diiwaan aada u xuna oo aada u liidana oo aada u qaabdarana oo diiwaan runtii in laguu qora aada naftaada xataa gaalka uusan naftiisu aqbalayn lidalika qofka gaalka beenaalad haddaad tiraahdo inaad dishay iyo inaad beenaalo tirahda waa iskugu nooc maxaa yeelay beenta in laga fogaado runtana la daa'imo alfitra asaliima fitra kasta oo saliima iyo adyaan asamaawiya wax alla wax ilaahay uu soo dejiyey oo muxuua ah diin ahaa oo nabi eh, aadam laga soo bilaabo ilaa nabiyina muxamedin sala allahu caleyhi wasalam usuul ay isku waafaqsanaayeen aaya jirto oo ah in beenta ay shay fuxshi tahay runtana manqaba iyo fadli iyo wax weyn ay tahay wa caleyhi marka xadiidkan wuxuu gundhig iyo saldhig u yahay runta qofka inuu joogteeyo xumaantana oo beenta raas ku tahay inuu ka fogaado nabigeena wuxuu leh sal ll slam xadiidka tafsiirkiisa ama fasirkiisa runta qofku waxay ku hanuunisaa samafalka samafalkana iyo birigana qofka waxay u horqabataa ay horkacdaa jannada allah subxaana wa mubtaqa kula mumin qof kasta oo muumina ah, ridaha alle ridwaanullah iyo jannadiis inuu gala waa waxyaaba uu raadin qofkana kama zuula inuu runta sheega oo weliba runta uu ku dadaala ilaa uu runbadana agt alla agtii ka noqdo ama uu ka noqdo marka runta sheegitaankeeda waxay kugu hanuunaysaa samafal runta sheegitaankeeda wanaag ayay kugu hanuuninaysaa biriga iyo samafalka iyo wanaagana wuxuu kula aadayaa ood kugu toodibeynayaa kugu toosinayaa jannada allah subxaanahu wa tacaala ilaa qofka looga qoro runbadani marka taas waa aslun fi iqaamati asidq tan labaadna waxaa weeyaan beenta oo qofka muminka loo baahan yahay inuu ka fogaado nabigeenana wuxuu cadaynaa sala allahu alay slam beentana qofka waxay ku hanuunisaa oy horkacdaa oy u toodibaysaa faajirnimo dacakabaxnimo xumaanta akhlaaq darida qaabdarada ayay u horkacdaa faajirnimadana qofka waxay ku hanuunaysaa naar ayuu nabigeena leh sala allahu alay slam xufat innaar bishahawaat fujuurnimada waxyaabaha keena waxaa ka mid shahawaadka ama basarka iyo ha noqdeen amaba dhagax ha noqdeena ama caloosh ha noqoto ama gacanta ha noqoto ama farjiga ciyaadan billah ha noqdo intaasoo dhan waxa weeyaan shahawaadka qofka naarta ku hanuunisa oy ka mid tahay beenta ay ka mid tahay weeyaan wa ina arajula yakdib qofka been ayuu sheegi oo been ayuu ku dadaali oo been ayuu qurqurxini ilaa alla agtii subxaana wa tacaala looga qoro kadaab beenaano loogu qoro nacuudu billahi min dalik nacuudu billahi min dalik allahuma acidna min an nakuna kadaabiin cindaka ya rab alcaalamiin allahuma jcalna min asaadiqiin cindaka ya rab alcaalamiin alimaam anawwi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay xadiidkaas wuxuu caddaynayaa in lagu dadaalo runta waana qasadkiisana in cinaayo iyo eh, muhimad goori la siiyo iyo beenta in laga digtoonaado in la fududaystana laiska ilaaliyo haddii qofka marka uu beenta iska fududaysto waa ku badani haddii ay ku badatona diiwaanka beenaalayaasha lagu dari runta qofka hadduu ku dadaalana ood xoog saarana waxay sahal ka dhigaysaa in diiwaanka dadka runta badan la geliyo cabdullahi bin camin caasi radi allahu tacala canhuma isaga haddii alla ka raali noqde ayaa wuxuu lehy rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiid alimaam axmed iyo tabaraani fi mucjab alkabiir iyo bayhaqi fi shucab aliman iyo xaakim fi saxiixihi mustadraki waana saxiixa nabigeena wuxuu leh sala allahu alay slam xadiid cadiima oo aada weyn qof kastoo muumin ah in gowsdameedku ku qabsado inuu xifdiyo inuu ku dhaqmo inuu ku dadaalo inuu fahmo loo baahan yahay nabigeena wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam arbacun ida kuna fika falaa calayka ma faataka min addunya xifdu amaana wa sidqu xadiid wa xusnu khaliiqa wacifatu fi ducma xadiidkaas nabigana wuxuu leh sala allahu alayhi waali slam afar haddii ilaahay uu gudahaada geliyo ay kugu sugnaato adduun wixii kaa tagay waxba ha ka murki sad afarba haddii aada hesho ood ilaahay hibe ahaan kuu siiyo ood gudahaada geliyo waxaa weeyaan intaas wixii kasoo haray oo adduunye ah dheg jalaqa u dan ha ka gelin tan koobaad wa xifdu amaana amaanadii inaad dhowrtood ilaaliso ya amaanadii lagu dhiibtay ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha dadka amaanada kuu dhiibtay iyo ciddii idiin dhiibatay inaad amaanadii iyada oona la taabanin aada farta ka saartaan ilahay wuu idin farayaa qodob waa qodobkaas qodobka labaadna waxaa weeyaan sidqu xadiid markaad hadlayso run iska sheeg asidqu manjaad sideedaba runta waa badbaadise aday ku badbaadinaysaa diintaaday badbaadinaysa adduunyadaad badbaadinaysaa cadowgaaday kaa badbaadinaysaa qisas aada u badan oo runta waxa weeyaan caddayna ayaa jira oo dad fuqara ahaa oo masaakiin ahaa oo muxuuaha tuuga oona laakiin dad toosan ahaa oo intii yaray wateen tuugadii ay jidka u istaageen kadibna waxa weeyaan yaa lacag haayo marka la yiri ama maxaad haysaa anaa lacag haayo la soo booday warkan been uu sheegaa nagada qof lacag hay saas ma dheheen laisaga tagay oo runtii ilaahay ku badbaadiyey qisas badan oo noocaasa lasoo wariyaa fi taariikh qodobkaa marka inaad run sheegto dadkaa kugu jeclaani oo qabla dalika rabbiga ayaa kugu jeclaani oo tan kale waxaa wey tumaaniina xasiloona dareemi maanta markaad run sheegto cid aad ugu baqi iyo cid aad ugu muxuu ahaa eh, haba yaraatay ugu abiyeeli in ay kaa daba timaado oo been baad sheegtay ay ku tiraahdo lagama yaabo laakiin maanta been baad oo dhooqtay maanta dhan riiba shaki aad ku taagantay waxaad le warniga qofku la ogaa ama arrintan xaqiiqada ogson ama kaa daba yimaadaa ama beenta ku fashiliyaa lidalik soomaalida waxay leeyihiin beenta waxay leeda lug la qabto hal lug ayay leeda haddii taa la qabtana khalaas meel ay ku caalan lama arko marka runta marka ilaah haduuba kugu nicmeeyey waxa weeye ilahay ku mahadi kuna dadaal xoogna saar waardiyeyso weliga ayaynaa mxuu ahaa kaa dabcinkaana nuglaanin qodobka labaad waxaa weeyaan waa sidqu xadiid qodobka saddexaad waa xusna khaliiqa waa dabci wanaag ina aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqan ayuu nabig yiri sal l slam cidda maalinta qiyaama agtayda ugu dhawaasho badan xagga makaano fadhiga iyo manzile iyo boos ahaan waa dadka idinkugu dabciga suuban xusnkhuluqa wa inaka la calaa khuluqin cadiim nabigeena caleyhi salatu salaam khuluqiisa wanaag ayuu rabbigan ku tilmaamay iyo weynaan adigana waa inaad muxuu ahaa xusn khuluq la timaado qodobka afraadna waxaa weeyaan cifa fi tucma waxa aad quudanaysana cifa inaad dhoofsanaato ilaaliso hubiso ma xaaraanba ma xalaalba ma ku jirta ma waxba kaaga imaan doona ma hakada inaad xagga waxaad cunaysana aada aada u dhowrsanaato ayadna afartaa qodob haddii ilaahay uu ku waafajiyo subxaana wa tacaala nabigan wuxuu leh sal slam adduun kaloo kaa tagay madaxnimo kaa tagtay maal kaa tagay caafimaad kaa tagay wax kaloo kaa tagay ha ka murgin adduun haddii afartan aad ka haysata adduun odhan ilahi ogsi subxaana wa tacaala marka eh, runta booskaas qiimaha badan ay ku jirtaa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo imaam axmed iyo keyrkii ay soo saareen oo xasana cubaadat ibni samit radia allahu ta ardah uu nabigeena ka warina nabigeena wuxuu le alayhi salatu salaam idmanuu lii sittan war lix ii ballanqaada anna waxaan idin ballanqaadaa janna lix shay basa ah. bal yaa dhegeyso annagana jannadii waan rabnaa in jannadii aan u helno si rasmi ah oo hubaal aan u helno amaba garanti insaxa tacbiir aan u helno waan u baahana nabigan wuxuu le waxaan idin ballanqaadaya oon idin damaano qaadaya oon idiin hubi hubaalinaya inaad janno heshaan laakin lix ii ballanqaada kow ilaahuna waafaji lixda ayada iyo ka badanba usduqu idaa xadatum haddii aad dadka usheekeynaysaan run sheega been iska ilaaliya run sheega tan labaadna waa ufu idaa wacadtum markaad dadka wax u ballan qaadaanna ood ballan gashaanna ballanta fuliya ha ka bixina ballanta waa laba tan saddexaadna waa adduu idaa tumintum haddii ladiin aaminana amaanadii dadkii lahaa siiya oo u guda tan afaraad waxfaduu furuujakum farjigiina zina ka ilaaliya liwaadna ka ilaaliya waxaan banaanina ka ilaaliya waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa inahum ayru maluumiin laakin wixii kasoo haray maya lama ogola tan sad afraadna shanaadna waqaduu absaarakum aragiinana laaba oo xumaanta ka ilaaliya oo ha kusii daynina telefoonadaaba nooga filan waxaa weeyaan dembi markaad u socoto muxaadara ama qur-aan aad daarato ama aad u socota wanaag waxaa laga yadaa sii marta markaas indhaha ka laaba waxaa weeyaan ha eegin qalbigaada ha siinin laka alula wa thaniya tan koobaad ish kaaga dhacday oona qasdin waxa weeyaan dambigeeda laguma haysto laakiin tan labaad ku celisay waad qaadanaysaa wakufuu kufu aydiyakum gacmihiinana reebto qof muslima ku dhibaatayni xumaana kula dhici lixdaas iyada haddaad ballan qaado nabigeena wuxuu lehy sala allahu alayhi wa wasalam jannaan idiin ballan qaaday man yadman aw idmanuu lii sittan min anfusikum adman lakum aljanna ad waxaa weyan runti iyo ballan fulinti iyo amaana gudashadii iyo farjiga ilaalintiisa xibin taragoo la ilaaliyo iyo aragga oo la laabo xumaan laga laabo iyo gacmihii oo xumaan laga ilaaliyo intaas haddii aad ballan qaadaan jannaan idiin ballan qaadayu nabigeenle sala allahu alayhi wa wasalam qofka muminka marka waxa weye inuu ku dadaalo runta weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid u wariye cali bn abi aalibin radi allahu tacala an arda xasan ibn cali ibn abi aalibin ayaa nabigeena ka warina wuxuu leya xafidtu min rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam nabigan waxaan ka xifdiyey oon ka qaybay da maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka wixii ku shaki geliyo isaga tag oo waxaan ku shakigelin muxuu ahaa aad faina ina sidqa tumaniina maxalushaahidku halkaas runta waa xasilooni walkadibu riba beentana waxaa weyan waa shaki ya waa wax kuu taagan imtixaan weeyaan abu sufyaan xadiidka dheera ood ogeydeen abu sufyaan ibnu xarb oo taqaanin oo bani umaya odayaashooda kamid ahaa reer qureysheedna marka abujahal la dilay oo beder lagu dilay booskiisa galay oo zaciim quraysh noqday horana dhanka ganacsiga madaxda ka ahaa markii dambana soo islaamay weliba xasuna islaamu isaga wiilkiisa mucaawiya ibn abi sufyaan iyo umu xabiiba oo gabadhiisii ahayd oo nabiga nabla oo nabigeena u guursaday calayhi salaatu wasalaam abu sufyaan ayaa wuxuu aaday rom rom kadibna wuxuu la kulmay ninka qaysarka ahaa oo rur maamulayay heraqli ayuu la kulmay heraqle kadibna wuxuu maqlay warka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam marka wuxuu rabay inuu hubsado inuu nabi yahay inuusan nabi ahayn niminka romaankana waxaa weeyaan ahlu kitaab ayaa marka oo nasaara iyo christan ayay ahaayeen xaalada markay nooca ahayd wuxuu yidhi bal ragga ka imaaday maka oo ganacsatada halligu yeero rag uu madax u yahay abu sufyaan ayaa marka heraqle loo keenay markii loo keenay wuxuu wareystay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii u wareystay waxaa ka mid ahaa muxuu idin farayaa muxamed waa xadiis dheer ayuu ahaa hadda waqtigeeda ma joogno muxuu muxuu idin farayaa markaasaa wuxuu yidhi abu sufyaan waxaan dhahuu yidhi wuxuu yaquul ilaahay caabuda wuxuuna leeyahay ilaahay keligii caabuda waxna ha la wanaajinina aabayaalkiin waxay sheeg sheegayaanna oo waxa weye innaa wajadnaa aabaana calaa ummati wa ina calaa aathaari muhtaduun baabka isagaan iska xiro oo aabayaalkiin waxaan shirkiga iyo afka afkasoo gaarka oon diinta ku qotomin oo tawxiidaan ku qotomin oo shirkiga iyo kufriga iyo ibtidaaca ku qotoma ka fogaada ayuuna farayaa wayamuruna bisala inaan salaad dukano ayuuna farayaa iyo wasidq inaan run sheegno iyo walcafaaf wsadaqa iyo sadaqa iyo walcafaaf dhowrsanaan iyo wasila inaan qaraabada xariirino intaasuu nafaraya ayuu abu sufyaan ku yiri ninka la yihahda heraql marka waxyaabaha nabigeena markii lasoo saaray inta uusan xataa muxuu ahaa dowladiisa ayna xoogeysanin uu dadka fari jira waxaa kamid ahaa asidq in run la sheega booska ay joogto marka waa garanaysa waa xilliga tawxiid dadka la faray ay wuxuu farayaa sidqig sidq alxadiid marka qawlka inuu caddaado dhaqanka inuu caddaado awlaada aada la dhaqmayso iyo jiraankaada in fun aad kula dhaqanto markaad shaqaynayso shaqada aad ka shaqaynayso run aad ku dhaqanto markaad ardaydaada la joogto run kula dhaqanto saaxibadaada run kula dhaqanto waxa weeyaan waa arrinta loo baahan yahay xataa kaftanka in aan been lagu kaftamo wey nabigeena calayhi salatu slam waxa dhaqan u ahaa inuu kaftamo walaa yaquulu ilaa sidqan waxaan run ahayna nabigeen ma sheegi jirin sala allahu alayh wali slam beriyaha waxaad u badatay brank waxaa la yihahda ama mufaaja-aad waxay u yaqaanaan qofka in lagaga naxiyo wax beena ah, in wax beena ah lagaga qoshiye waylun liladi yakdib liyudxik bihi nnaas ow kama qaala sala allahu alay wasalam waadi naareed iyo halaag iyo cadaab iyo cuquuba waxay usugnaatay qofka been sheegi si dadka ugu qosashiyo maanta waad aragteen yacni been ayaa asaas u ah dadka in laga qosashiyo arrinta ayada waxaa lagu mudanayaa naar ilaahay lidalika xataa canug yar hadduu yahay been ha u sheegi canugaada haddii aad wax inaad ka qaadato rabto ood ku ciyaara xataa ama wax asaga dhibaatayna been ha uga qaadeen si run ugu qaad ninka la yidhahdo cabdullahi bni caamir ayaa wuxuu leeyay radia allahu ta ada hooyaday baa maalin ii yeertay nabigeenana calayhi salaa slam rasuulka allana guriganaga ayuu dhex fadhiyay hooyo ayaa igu tiri abilow kaali markaasa waxay tiri kaali waxbaan ku siini kaali waxbaan ku siini nabigeena wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi waali wasalam maxaad inaad siisay wiilkan cabdullahi bni caamira ah? aada rabtay markaasa waxay tiri inaan timir siiyaa nabi allow rabay oo waxaan ugu yeelay timir ayaan siin rabay allahu akbar nabigeena wuxuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam amaa inaki low lam tucطihi shay-a kutibat calayka kidba haddii aad adiga aadan timirtaad siin lahayn oodan ballantii aad qaaday aadan kaa soo bixi lahayn ood hadalka aadan u noqon lahayn oo inaad wiil ku sabsabato ood kusoo dhaweysata aad kala dan lahayd he been ayaa lagu qori laha inaad been sheegtay diiwaanka been ayaa lagu geyn laha ayuu nabiga sala allahu alayhi wasalam abu daawud ayaa xadiis soo saaray xadiidkaas waa xadiid xasana nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka saas ayuu faraya ummadda wuxuu ugu degayaa beenta waxaana ku tiriyey munaafiqnimada calaamadeed in ay tahay aayat lmunaafiq talaat idaa xadatha kadab ko waida wacda akhlaf waida tumina khan calaamada munaafiqa lagu yaqaana marka waata ayada haddii aad balan haddii aad muxuu aha sheekeeyo been ayuu ka wareegi been ayuu sheegi acuudu billah acuudu billah akhlaaqda ahlu iimaanka ma ahan xadiid sanadkiisu daciif yahay oo waxaa jira muminka been ma sheegaa maya laakin sanadkiisa waa daciif laakiin xadiidkan hadda aayat munaafiq hadduu qofka munaafiq hadduu mumin ahayn muxuu noqonaya munaafiq munaafiq xadiidka araba ku cad loo baana kan daciifka idaa xadatha kadab marku waxaa weeyaan qofka sheekay been buu sheegi waidaa wacda akhlaf markuu dadka u ballan qaadana ballanta yuu ka bixi waid tumina khan markii la aaminana wuu khiyaama ikhwaani marka bal fiiriya majaalisteenna aan fadhiisana beenta nisbada iyo qeybta ay kuleeda bal aan fiirina waa wax weyn mararka qaar nasal alla salam alcaafiya khaasatan majaalista kaftanka ah ku dhisan ama majaalista fadha kudirarka iyo qabyaaladda iyo rag iska cilanta ku dhisan rag iska cili iyo rabbi kaba meel muwada wada galanay dihi jireen rag iska dhici iyo ragna waxa yidhahan rag iska riixa ay yidhahdaan taasaa laga yaabaa eh, inay waxa weeyaan ay eh, cibaar ahaan u saxan tahay lakin wallahu aclam alcumuum laa mashaaxad fi qofka inuu marka mxuuha fadhigudalka madka ku jira aragta qofka qabiilkiisa wuxuu ku difaacayaa been kii asaga m qaaid ugu haysta madax u haystay ayuu been ku difaacayaa ood xijiya ay soo baxayaan oo waxa weeyaan indhaha ay casaanayaan oo waxa weeyaan ubar ay afka da-aysa oo laga yaaba inuu gacan qaado oo laga yaabo inuu mxuu ahaa yani dhiikar uu kusoo boodo mararka qaar dad badan oo dhiikarka iyo sokorta ay ku dhacday fadhigudalada ay ka qaadaan sida dharta noocaas weyaan isagoo caafimaad qaba oo salaad casr soo tukaday ayuu shahmacaanka fariisani markaasu wuxuu galayaa wuxuusa raalli alla ka ahin qabiil buu difaacaya goboluu difaacaya nin buu difaacaya been uu ku difaacaya waidaa xadaa idaa xadatha kadab waidaa wacda akhlaf ballanka bax waa khatar meel baa toban daqiiqa kadib aan imaanaya toban saac kadib inu laga yaaba ama saacad kadib inu imaada waa waxaa weye ikhlaaf alwacd annaga hadda meesha ugu khatarsan oo culimo noqonaya ama noqonaya rag noqonaya dumar noqonaya dad mutacalimiin noqonaya dad aan mutacalimiina noqonaya dad beljooga noqonaya dad maadiya ballanka baxyada waxaa wax ugu horeeya oo numberka ugu horeya furaa lagu furi wuxuu noqday saacadii la ballamay waa laga dibdhici waa laga hordhaya war shali aan ballanay inaan isu imaano saacad fulaan qofku iska dibdhacaya toban daqiiqo dibdhici toban daqiiqa ayuu dibdhacaya tobankaas daqiiqo dibdhacay marka waxa weeye waa ballanka bax khatar wa arrimahaas marka noocaasa inaan ka taxadirno oon ballanta aanan ka bixin waxyaabaha aada iyo aadka inaan ugu dadaalna loo baahan yahay ay ka mid tahay waana calaamada munaafiqnimada in ballanta laga baxa ammaanada xaggeedna waad aragteeno nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qiyaamada inaynan dhacaynin ilaa laga yidhahda ree hebel nin aamin ayaa ku jira waa dad ku dhow shan boqol oo kun waa dad hal milyan ku dhow markaasaa laleeyahay halino aamina ku jira ama fulaan ayaa ku jira subxaan allah waa khatar waxyaabaa hadda beri aan muuqda ayay ka mid tahay marka qofka muminka ah inuu beenta iska ilaaliyo runta ku dadaalo soonkiisa ilaalinaysaa diintiisa ilaalinaysaa aakhiradiisa ilaalinaysaa magaciisa ilaalinaysaa qofka hadda weliba mansab kala joog ood waxaa weeyaan madaxya ama culimo yah beenta uma fiicno lidalika siyaasiyiinta dadka waa dadka ugu beenta badanay dadka dhahan waana weegta wuxuu ballan qaadaya wuxuusan fulinayn wuxuusan fulinayn ayuu ku ballan qaadaya xilli kambeenka iyo ololaha doorashada ku jira markaasu wuxuu leeyahay dhulkaan ayaan xariir idin goglaya dhulkaan ayaan waxaa weyaan cagaar idinkaga wadhigaya dhulkaan ayaan biyo idinkaga dhigaya waxaa weyan dahab ayaad wax ku cunaysaan waxba kama jiraan markuu soo galana waxaa weyaan oo korsigi ama madaxweynaha ku fadhiisto ama midka hoose ay ku fadhiistee markuu ku fadhiistay waxaa weyaan adiga adinkaa lidin yidhaahdaa weyaan hawl u taalaba ma aha waa kadaab lidalika dadka soomaalida qaar waxay yihahdaan hebel waa siyaasi hebel waa beeraala ula jeedaan waaba de wax muxuah lahajada lahajaad soomaalida kamida ah bedelka laleeya hebel waa beeraalo waxay leeyihin hebel waa siyaasi hadda hebel waa siyaasi ya hebel waa beeraala ula jeedaan ma ahan siyaasadii caadigeeda taqaaneen waa beeraala ula jeedaan marka wax isdoontay inay noqdaan ay aad uga yaabayaan lidalika qofka hadduu meel yara sare gaaro ah iska ilaaliyo dadka kale cuquladiis waa kasii daran tahay maxaa yeele nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xadiid ayaa wuxuu leeyahay imaam muslim uu soo saaray saddex ilaahay xaggooda ma eego mana tahiro maalinta qiyaamo lamana hadlo cadaab aad iyo aad iyo aad u xanuun badana way leeyihiin kan koobaad waa shaykhun zani nin oday ah oo waayeel ah oona dhilaysani acuudu billah oo zina ku dhici yacni waxyaabihii riixayay oo shahwadii xataa way daciiftay maca dalika xumaan iyo khubthi qalbigiisa iyo macdankiisa ku jira iyo diintiisa ayaa waxa u geyni tan labaadna waa malikun kadaab waa ninka waa boqor waa madaxweyne waa baarlamaani waxa weeyaan waa wasiir waa nin caam caamahoo la yaqaan waa ugaas waa nin sheekha waa nin waxa weeyaan mulki iyo madaxnimo haysto beenna uu sheegi asna waxa weeya ilaahay subxana wa tacala shanta afarta afarta cuquba ayuu isuga dara waidaa wacada akhlaf hay ma afwan iyo waa caailun mustakbir iyo waa caailun mustakbir iyo waa nin cayr ah waa faqiir waa shiid bilugati shabaab dhalinyarada waxay leeyihin shiid waa qof shiida qofkii noocaas ahaa ayaa haddana santaagi oo afkiisa san ka taagin qofka isagana afarta caquuba laisugu dari marka idaa xadatha kadab iyo wamalikun kadaab waa isleeyihiin arrinta ayada anaad iskaga ilaalina maalinta qiyaamana qofka waxaa badbaadin doona runtiisa ilahi wuxuu le subxana watacaala yawma hada yawmu yanfacu saadiqiina sidquhum lahum janaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiha abada radia allahu canhum waradu canhu dalika alfawz alcadiim maalinta qiyaamo waa maalinta dadka runta sheegaya ay runtooda anfici doonta runtaas maxay ku helayaan jannooyin ayay helayaan oy hoostooda dareeraysa socoraysa webiyaala weliba ay weligood ku waarayaan ilaahay baa ka raalli noqday ayagana way ka raalli noqdeen arrinka asaga ayaa liibaan aada u weyn ayuu rabbigeenle subxaana wa tacaala nicmadaas weyn oo jannooyinkaas iyo beerahaas ay hoostooda webiyaalka nooc walba ay dareerayaan iyo waxaa weeyaan oo weliba ku waarayaan rillaha alle iyo raallihashada lana la siini iyagana ilaahay wuxuusi ay ku raalli noqonayaan oo liibaanta weyna qofka wuxuu ku helayaa waa asidqu yowma hada yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum lahum janaatu tajri min taxti alanhaaru khaalidiina fiha abada radia allahu canhum waraduu canhu dalika alfawz alcadiim ikhwaani marka runtaas aan ku dadaana waqul rabbi anzilnii manzilan waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sulطaanan nasiira ilahay subxana wa tacala waxaan ka baryana biasmahi lxusna wa sifaati inuu naga dhiga asaadiquuna fi aqwaalihim kuwa runta ka sheega erayga iyo qowlka kasoo baxa run ka sheega asaadiquuna fi quluubihim wa ictiqaadaatihim ictiqaadkooda run ka sheega alsaadiquuna fi acmaalihim camalka ay sameynaan ka run sheegaan ilaahay subxaana wa tacaala saadiqiin hanaga yeela maca saadiqiin hanaga yeela sidqigaasna kuwa ilahay ku badbaaday alla naga dhigo ilahay dambigeena ha dhaafa darajana sara maryo camalkeena ha aqbalo soomkeena ha aqbalo ramadaanka alihina gaarsii mahad oo idil isagay usugnaatay ilahay mahad hanaga gaarta subxaana watacaala isaga ee abhaad iskala allahaas waxaan ka baryaynaa inuu soomkeena noo taamiyeena nagana aqbalo sooman badan iyo ramadaanad badanna anagoo caafimaad iyo cafis iyo amni iyo iimaan iyo toosnaan iyo ikhlaas wadanana rabbi subxaana wa hana gaarsiiyo hada wallahu aclam